lmacsiyati dunuubta ilaahay reebay subxaanahu wa tacaala bimacnaa waxaa weeye weligu ama mas ama amiirku shay bannaan haduu ku faro oo ku amro waajib buu noqonaya shay waajiba ah hadduu ku farana wuu sii adkaanaya wuu sii xoogaysanaya shay sunna ah ku faro wuxuu isu bedelayaa in la adeeco waajib noqonaysa wixii macsiya unbaa reeban in lagu raaco oo la maqlo oo loo hogaansamo oo lagu raaco aan la wixii banaan ama waajiba ama sunno ah, isku xugun bay tegayaan oo in lagu adeeco la maqlo waajib bay noqonaysaa waalidkuna sidaasoo kale wey qaal allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu allaha waaticuu arasuula wa uli lmri minkum alliyo rasuulka inta rumaysayay ilaahay aeeca u hogaansama aacaduna waa alinqiyaadu liawaamir illaahi subxaana wa tacaala ilaahay amarkiiso loo hogaansamoo la raaco la qaato wa atiicu rasuula suubanahana aeecu u hogaansama amarkiisoo yeela wa ulil amri minkum kuwa talada iska ama talada haye idinka idinka tirsanee muslimiinta gaalme lagama hadlahaye kuwa ayagaana amarkooda yeela una hogaansama waxaan macsiya ka ahayn wa cali bni cumar radi allahu tacaala canhuma can اnabiyi sal اllahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi cala almari اlmuslimi qofka muslimka waxaa saaranoo waajib ku ah asamcu maqal oo amiirka amarkiisa iyo hadalkiisa uu maqlo wataacatu hogaansan ficlan yacni samcigu waa inaad hadalkii iyo amarkii dhugato oo dhagaysato oo dhaga wadan iyo dhaga furan ku dhagaysatood ku qaadato fal ahaanna aad ku fulisaa la doonaya fiima axabba wuxuu jecel yahay iyo wakariha wuxuu necab yahayba waxaad kohonayso iyo waxaad jeclaysanaysaba intuba hadduu ku faro amiirku inaad maqashado adeecdo weeye ilaa an yu'mara in lagu fara mooyeen in la fara mooye ruuxa muslimka ah bimacsiyatin dembi dembi samee hadduu ku yidhahda ma yeelaysid amarkaada amar rabbibaa ka horeeyey ayaad taagnaanaysaa faidaa umira bimacsiyati ruuxa muslimka haddii la faro dembi iyo waxaan bannaanayn falaa samca lilamiiri walaa aacata lahu amiirku maqal in la maqla xaq ooma laha oo dhagaha loo furo in lagu raaco arinkaa xunna xaq ooma laha muttafaqun calay maxaa yeele haddaan la ismaqlin oon la kala dambaynin oo cidda talada gacanta ku haysa aan waxba aanan ka dhagaysanin haddee nadaam jiri mahayo maamula jiri mahayo dowladna dhisnaan mayso kala dambayntna halkaas ku burburayso iyo nabadna la heli maayo in la ismaqlo weeyo oo lasu hogaansamo oo lasu dulqaato ayaa nidaamku ku taagnaanaya iyo wadajirku iyo midnimadu dhanka kale siyaadada iyo saraynta shareecada iskale saraynta shareecada iskale wixii ilaahay baneeyey ama rabbi waajib yeelay ama rabbi sunneeyey unbaa lagu raacayaa bini aadam iyo makhluuqaadka shay macsiyo ah laguma raaci karo maxaa yeele saraynta sharcigaa iskale sharcigu ma khaldamo aadama laakiin waa khaldama wa canhu can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal kunaa waxaanu ahayn idaa baayacnaa rasuul allah rasuulka ilahi markaan cahdi la gallo cala samci in la ismaqnaan cahdi kula gallo iyo wataacati laysku hogaansamo yaquulu lanaa nabigu wuxuu nagu odhan jiray oo noo meerin jiray carabkana noogu dhufan jiray fi ma statactum wixii aad awooddaa waxaad awoodaan amiirka iyo taliskaad maqlaysaan ood u hogaansamaysaan wixii tabartiinna ah inta karaankiinna ah saasuu nabiguna odhan jiray muttafaqun caleyh taana waxay tusaysaa naxariista nabiga ku jirta iyo intuu muslimiinta u khayrfalayay ee u naseexaynayay maxaa yeelay sir iyo saaq tabartaada iyo tabarla'aanba waa inaad i u hogaansatod maqashawsho mee wixii tabartaada laa yukalifu nafsan ilaa wascaha weye wcanhu can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala saxaabiga wuxuu ihi samictu rasuul allahi sal allahu alayh wali wasalam yaquul rasuulka ilaahu labaan maqlay man khalaca ruuxii siiba axadkii siiba yadan gacan ka siiba min taacatin hogaansan bimacnaa nidaamkii iyo dowladdii iyo nidaamku ka tirsanaa ninkii ku baxa ee ku gacan saydha laqiya allaha rabbi buu la kulmaya yowma alqiyaamati maalinka aakharo walaa xujata la osoon wax qiilaya wax qayliga gar aan haysanin man khalaca axadkii siiba yadan gacan min taacatin hogaansan ka siiba bimacnaa waa maxay ninkii jamaacadii muslimiinta iyo maamulkii iyo taliskii ku gacansaydhee ka baxa ee diida inuu hogaansamo ee diida inuu maqlo laqiya allah rabbibuu la kulmaa yowma alqiyaamati maalinka aakharo walaa xujata lahu fii khalcihi wey isagoon wax gar ah iyo garowsho midna aan helaynin bixidda uu ku baxay caasiga uu caasiyey nidaamkii meesha ka jira islaamka ee muslimka ahaa waman maata ruuxii dhinta walaysa fi cunuqihi baycatun asagoon cahdi dowlad kula jirin maata wuxuu dhintaa nabigu wuxuu uhi miitatan jaahiliya dhimasho sidii gaaladoo kale ah. waman maata ruuxii geeriyooda walaysa fii cunuqihi asagoon luquntiisu iyo qoortiisu aysan ku jirin baycatun beeco ahdi nidaam siyaasiya aan ka tirsan dowlad siyaasiya islaam aan ka tirsanayn maata wuxuu dhimanayaa miitatan jaahiliyatan qaabdhimasho foolxun oo diinka aan waafaqsanayn qolihii aan islaamka ahayne muslimiintaan ahayn ee islaamka ka horeeyey isma xukumi jirin nidaam ma lahayn umara maysan aqoonin jaantaafuran bay iska ahayd nin walba wuxuu doonoo ku dhaqaaqayey meeshuu u dhaqaaqu iskaga shabkaxsanayay talis iyo kala dambayn nidaam maysan aqoonin haddii marka ruuxa muslimka uu geeriyoodo asagoo amiir muslima aan ku xidhnayn oon ka tala qaadanaynin waxay ka dhigan tahay inuu dhintay xilligii gaalada hore ay jireen qaab aan qaabkii islaamka buu u geeriyooday wey qaab aan waafaqsanayn nidaamkii islaamka iyo siyaasada shareecada ayuu u geeriyooda weeye geerihiisu geeri xalaalaadmiya yaasiin la buu go'ay ay wey warka waad bay ila tahay somaali ninkii yaasiin la-aan jireen yaa dunyada waxay dhaheen bir baa lagu xalaalayaa bini aadamkana ya yaasiin baa lagu xalaalayaa sidaa wey marka saasoo kale wey geeridaadu geeri xalaala ma aha waa geeri u eg way qaab dhimashadii gaalada xadiidku xadiid culus wey qaybta hore waa masale aan muran lahayn ruuxa muslimkaa ah waa in uu muslimiinta ku dhex jiro taliskooda nidaamkoodana uu ka amar qaato haddaad ku gacansaydho oo nidaam islaami oo jira ku gacansaydho ood ka baxdo ood maqli weydo ka amar qaadan weydana taa macnada waxaa weeye ilaahay baad la kulmaysaa adoo wax gar ah iyo wax qiila ee cudurdara midna aan lahayn in lagu cadaabana ay bannaan tahay haddaan rabbi ku cafin subxaana wa tacaala ninkii laakiin asagoo adduunka dhintaa asagoon baca iyo kuula jirin dowlad islaama ninkaa waxaa weeye wuxuu dhintay qaab gaaleed qaab islaan oo muusan dhimannin xadiikan waxaa laga qaatay oo ay ku tusayaan nidaamka islaamigu waa waajib nasbu imaaratin islaamiya cala albiqaac wاlaraadi wاlaqtaar waa waajib weeyaan muslimiintu ma banaano saddex habeen wax ka badan inay meel joogaan ayagoon talaysan nidaam lahayn nidaamkiisa waa sidaa in badan baynu hadda kahor ka hadalnay suu banu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadday saddex iyo wax ka badan safraan oo magaaladii taliskii iyo nidaamka islaamku ka jira ay ka safraan oo dhul cidloo hayjadoo nidaam lahayn ay aadaan waxaa waajib ku ah saddexdooda mid ka mid a ah inay madaxweyne ka dhigtaan guddoomiye jarman ra'iis isagaa hawsha loo dhiibanhaya labada kale racyad waa shacab la maamulaayo isagaa amiir meesha ka noqonayo waa dowlad taagnaanaysa inta safarka lagu jiro maalinkay soo laabtaan oy beledka islaamka yimaadaan amiirka waa casilan yahay muxuu casilan yahay horaanba maxaa loo maxaa loo magacaaba amiirka oo loo dhisay safar iyo baahi timid baahida hadday dhammaatay addaruuratu tuqadaru biqadariha ida irtafaca almaanicu caada almamnuuc baa la yidhaahdaa idan waxaa weeye baahidii jirtay markay soo afxidhanto hawshu waa dhammaanaysa halkaasuu nabigu ka gaadhay in muslimiinta uu isku xidho nidaam u sameeyo dowlad u sameeyo talis u sameeyo kala dambayn u sameeyo ismaqlaan saddex wada socotoo safara oo ninnin nin xukumaya uusan jirin haddama wada socon karaanba isku rafaadahaya allaahuma oday weyn oo la socda waa in odaynimo loo daayo wadaad culimnimo loo xurmo la socdo nin uun wuxuun lagu ceeso hadduusan la socon oy garba sima noqdaan way kala dhaqaaqayan maalinka shan goor bay dagaalami way isku soo noqon habeenkiina way kala seexan mid meelbu leex ku cunahaya wax isku hayaba ma jiro idan halkaasuu nabigu ka gaar calayhi salaatu wasalaam ma bannaano saddex maalmood ma soo marin taariikhis muslimiinta saddex habeen wax ka badan oy nadaam la'aan noqdaan haddii amiir la waayo inta kale imanaya way ninbay sii magacaaban jireen dhaqankaasay lahaan jireen muslimiintu waa taas weeye haddii aad aqaliyo minority muslimiina oo ku nool dalgaala aad tihiinna waajib waxaa weye inaad midoodaan ood oday gudoomiya aad samaysataan taa fahma labtirkiyadu masale khilaaf ku jira ma aha maraykan baad joogtaan maalan yurub baad joogtaan bariga eshiya la joogaa africa la joogaa meesha duna la jooga hadday muslimiintu beled looga xoog badan yahay ku nool yihiin oy aqaliya musliman yihiin waxaa waajib ku ah inay gudoomiye samaystaan matala wixii muslim oo dhan amiir u ah oday gaalada inay amiirka ka xanaaqaan baa laga yaabaa iyo imaam iyo waxaan leenaha waa jarmankii muslimiinta cudur kalaa ee mugda qabaani saaun bay indhaha noogu soo taagaya oon iskaga eegayahay waxaan leenahay waa waajib zine kitaabka ayaga qorayo waa jarmanka muslimiinta marka ninkaa magacawno oon ku heshin innaga muslimiinta waxaa waajib inuu noo magacaabo niman shareecada nagu xukumo qudaad ah tuulo kasta uu qaado geeyo qaadigaa mushaarkiisa noloshiisa idinka inaad bixisaan baa waajiba dad muslimiin tihiin ninka amiirka inaad noloshiisa meel saartaane jarmanka waajiba hawlihiinna iyo danihiinna oo dhan buu qaadayaa madaxweynaha dalka ka taliya ayuu markaa la hoostegayaa anu waxaan mas-uul ka ahay beesha muslimka ee ku nool dalkan ethoobiya dalkan kenya dalkan maxaanku dhahday maraykan north america yurub wixiina caddaysta waa masale diineed ma aha luuqluuq haddaydan guddoomiye idan mideeyo aydan samaysanin shareecada qaybtay idii ogashay gaaladuna nin idinku xukuma aydan samaysanin ila wix kala tabarba uma haysaane waxaa weeye kabiira min alkabaar baad ku jirtaan weligin dhuflooy oo koofiyadda soo taaga dembi weyn baad ku jirtaa leyla nahaar kiini dhinta muxuu dhimanayaa maata miitatan jaahiliya meel fog baad u doonaysaan sidaasay ka hadleen alimaam ibnu hamaam alxanafi saaxibu fatxi اlqadiir waad garanaysaa sharxiisa kitaabka fiiriya markuu sharxaya wuxuu leeyahay hadday muslimiintu nidaamkoodu dumo ama gaalo ka xoog badan ay qabsato sida hadda xabasha ka jiruu yidha alxabasha etoobiya u ka hadlayaa waa qarnigii sideedaad ama ka jirta buu yidhi meesha la yidhaahdaa balansiya iyo qurquba iyo khirnaata buu ka hadlay andalus sbain magaalooyin weyne muslimiintu lahayn oo gacanta gaalo ay ku dhigeen muslimiinta ay noqon aqaliya muslima oo la gumaysanayo waxaa waajiba inay qaado amiir doortaan waxaa waajiba inay asaguna udaad uu magacaabo diinkooda wixii u suuragel isku maamulaan qaadigeenna inagu inaan magacaabanno wey gaal nooma magacaabi karo jarmaankanaga in anagu magacaabanno wey gaal magacaabi karo maalikiyada qayl waxay noo fureen hadduu gaalku noo magacaabo oo laakiin anagu intaan fiirin aan ku qaacna aqoontiisa iyo diintiisa iyo danimadiisa waa okay waxaan la kolba ridlaha iyo yeelidda muslimiinta iyagoon la qasbayn hadday muslimiintu yeelaan yeelidoosu sharci ku noqonaya gudoomiyahaas iyo qaadiga haddii laakiin gaalku magacaabo annaguna ininh aan dhahno e asaguna inh way hawshiisu yani muslimiintu waa inaad wacyi siyaasiya ah, oo fikri ah, oo nidaam waan la socotaan oo wax fahantaan ha la soo hilgaloon baashu ma aha meesha aad tagtaan shan ninna allaha ka dhige waa inaad nidaam samaysataan waagii laba kun iyo shantii soafrika aan tegay yaa meel fog oo eh, capton ka fog qolyo ka yimid soomaaliya magaalada noogu yimid intaan martida ku aynan joogin waxaan ku ihi meeqaadtihiin waxay dhaheen labaatan iyo shan isku waa inaad samaysataan baan ku ihi la yaabeen amiir baa loo baahan haddaan amiir samaysanno ku heshiin mayno dhowr iyo qoys baan kaaga dhahay soomaali cudurkeeda waka kuwii idin nadaaminaya ganacsiga islii baad ku heshiin la adeeyin horta waay midkan jarmaanka waa loo shaacabahaya maanta dhuyuu yahay iyo iyo baad ka dhammaanayn goormaad kor u fikraysaan goormaad dan guud iyo dan muslimiin iyo wax idinka dhexya ka fikraysaan intaada waayo iyo ficiish ku haysaan indhaha kala qaala meel walba joogtaan waa waajib inaad samaysataan maamul idan mideeya oo danihiinna qabta culummo qudaadoo idinku xukunta shareecada waxay gaaladu idiin ogol yihiin meel walbaad waxaa laidinka ogol yahay alxawaala shakhsiya dhaxalka iyo furitaanka iyo nikaaxa iyo maxaa kaloo laydin ogolaa iisoo qabta ya <laughs> inaad fahanteen maara fariinta idin gaadho ilaahayna marhaatibu ka in badan inaan idiin sheegay laakiin waa diidantihiin rawaahu muslim muslim ba taa macnuu ma aha dowlad ku baxa ma ah waxaan ka hadlay war idinka oo ku hoosnool gaalada nidaam samaysta weeye culummadaa ka hadlay waa masale diineed amiirka aan doorannay ee ama jarmaanka no ah bulshada muslimka nahay waxaa u bannaan inuu adheeco u hoggaansamo wixaan shareecada ka hor imanaynahe madaxweynaha u sarreeya dalkaystee gaalka wax culaysa ma laha daacada ama aaca dhaba ka dhiga ama mukhaadaca ka dhigay si xanafiya sheega hawl iyo taal aniga ma ah waxay khuseeyo waxaa weeye in idinku wixii shareecadiinna idinka suuragala isku maamulataan midowdaan iska warqabtaan waxa kaloo haysa oo dhan waxba kama jiraan saa haddaydan yeelin kiina dhinta yaasin la'aan buu dhintay maata miitatan jaahiliya booran hawsha inaad ka kentaan kaa rabaa shabaab maxamed rawaahu muslim wafii riwaayatin lahu riwaaya muslim waxaa ku timid waman maata ninkii dhinta wahuwa mufaariqun liljamaacati fainahu yamuutu miitatan jaahiliya waman maata ruuxii geeriyooda wahuwa mufaariqun asagoo ku gacanseedhoo ka tegey liljamaacati bulshada iyo midnimada muslimiinta fainahu yamuutu wuxuu dhimanayaa miitatan jaahiliya dhimasho gaalo shabahda ama dhaqan gaalo shabahda ama geeri gaalo u eg ayuu dhimanaya ninkii muslimiinta ka fallaagoobeyna sidaasaa nabigu ka yidhi ninkii asagoo nidaam iyo cahd iyo islaam ku jira dhintayna sidaasuu nabigu ka yidhi halkaasoo shareecadu ka taagan nidaamka iyo xukumka idan nabigu wuxuu idoon sheegi doonaa waxaasoo dhanna wuxuu ilaalinayaa waa kitaabka rabbiga shareecadu inay taliso ujeedda ma aha hadalkan ku arki doontaan almiitatu bikasri اlmiimi waa hay-ada iyo qaabdhimashada weeye wa can anas bni maalik radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul la sal ly slam ismacuu maqla ninka talada haya ismacuu maqlow dhagaha u fura wa atiicuu u hogaansamoo fuliya amarkiisa asamcu waa horta waa inaad shayga marka hore si fiican u dhagaysatood qaayibtood qaadatood fahanto kadibna dhaqan ahaan aad u fuliso wain istucmila hadday doontaa amiirba ha laydinka dhigo calaykum dushiinna cabdun xabashiyun adoon xabashi ah addoommadu way ka addoonka faranjiga ama ruumiga ah ama turkiga ah ama kurdiga ah ama e, ii sheeg e, siqilliga ah ama e, carabiga ah, ayaa ka fiicnaa midka xabashiga ah niman taag yar oon quruxsanayn oon tabar badnayn oo shaqo badanna qabanin ayaa loo arkahaya marka nabigu qaayo wey waa miaal uu qaayo oga jeedo ismacuu lilamiir wa aiicuu aeecu hogaansama wa in istumila ay walow istumila hadday doontoba ha laydinka dhigo caamil iyo amiir calaykum dushiinna cabdun xabashiyun addoon xabashiya lanno waxaa weeye culumada muslimiintu waxay ku ijmaaceen ana alimaamata laa takuunu lilcabiidi ijmaacan nin addoonan xor ahayn muslimiinta madaxweyne ooma noqon karo bilijmac nabigu muxuu sida markuu leey waa waxaan dhacaynin wey waxaa bannaan xukunka in lagu xidho shay mustaxiil ah alqadiya shariya ma keento alwuquuc alqadiya shariya ma keento shaygu inuu dhacayo qul in kaana liraxmaani walad he fa ana awal lcaabidiin idan ma hadday dhacdo miyeelayaa my ma dhici karta wy ma dhici karto laa yadkhuluna اljannata xataa yelija aljamalu fii sami اlkhiyaad qur-aanka iyo sunnadu hawshaa qaayaha ay ku badan tahay ee qadiya shardiya ah kaana ra'sahu madaxiisa aad moodo timihiisu waa loo jeedaa kaana ra'sahu ay kaana shacra ra'sii madaxiisa tinta ku taalla ama timaha ku yaalla aad moodo zabiibatun sabiib sabiibka waad cinabka markuu engegade waad aragteen wax kuuskuusanoo madow buu noqonayaa timihiisi adaygoodii y intay waxay u egyihiin weeye digafuy bay u egyihiin ninka noocaas saa u xaqiraysaan muslimiinay dhaqan ahaan iyo makalaf iyo caad ahaan ninka saa u xaqiran adduunyada agteeda haddii la idiin dhiibo oo amiir la idinka dhigo oo talada uu qabto maqlo oo u hogaansaba buu nabigu le alayh salaat wasalaam wallaahi inaan yeelaynin ninka saa u eg lama ogolo wey ma aha addoonku inuu noqon karo imaam muslim noqon karo waxaa koo dhici karta inay tahay cimaaladii yarayd ama camaaladii yarayd ay tahay oo asagu ma aha khaliif ma aha madaxweyne guudna meehe degmaa loo dhiibi karaa maalan jamaaco yar u noqon karaa amiir suuqa maamulkiisa looga dhigi karaa mas-uul musaafiriinta mas iyo guryo lagu xanaanaya agoontu mas ka noqon kara wa inu sumca calaykum fii camalin mucayan cabdun xabashiyun taasaa markaa iyadoo macquul ah way bannaan tahay addoonku wanaagsan yahay in loo dhiba acmaasha uu qaban karo isagoo on loo dhibayn talada sare ee muslimiinta uusan qaban karin ijmaacan riwaayadii kala caddaysay xadiidka umulxusayn fii saxiixi muslim baa faahfaahisay ismacuu wa atiicuu walow istucmila calaykum cabdun xabashiyun yaquudukum bikitaab illah nabigu wawshu waa sarifay wuu caddeeyey hadalku boqol boqol mee wuu sarifanya waa shilin shilin nabigu wuxuu war maqal ah u hogaansama hadday doonto addoonba gacantaa laydiin geliyo inta uu kitaabka rabbi idinku hogaaminayo yaquudukum bikitaab illaah wa fii riwaaya maa aqaama fiikum kitaab allah sarrayntiyaa iska leh kitaabka walba oo kitaabka ilahay maamulayo haddaan maalin kaa weyn wax asaga dhaama oo hogaansamaynaa mar asagaan u hogaansamaynaa mise hawshuu wado kitaabka kitaabka weeye ninkiree macaline la yidhi sonkorta iska ayar ah sagoo sideed toddobaatan jira shaah baa la yidhi sonkorta ka daa maxaan sameeyey iska kaba wuxuu dhi biyo kulul macaan baa ii geeyey bur anu sideeduba biyo kulul maxaa laga doonay biyo inay qabooyin bay ku fiican yihin biyo kulgooma la kabadaa markii dhadhan iyo dhadhamo uun kaa gasho markii anugu biyo kul sideedaba macaan baa ii geeyey buui mar haddaan la sokoraynin kuma jiro sidaas way annagu waxa addoonka noo geynaya maxaa naga galay kitaabka alle maa aqaama fiikum kitaab allah kitaabku waa maqsad kitaabku inuu taliyo oo laga amar qaato oo isagoo adduunka saytareeyo waa maqsad weeye nimankii axraartaa ah ee reer quraysheed haddaan weyn inayna hogaamiyaan maxaan ogolaanaynaa nin walbo islaam sheeganaya kitaabka nagu xukumay iskaga hogaansamaynaa maxaa yeelay dantii aan lahayn buu qabanayaa isagu waa adeege waa khidmeeye waa ajiir waa qawsaar xoolahaada raggii aad rabtay hadday dhaqi waayaan maxaad samayn kuwo waxaa maalinkan ceelkana kuu geeya gosha iyo darintana ku leexiya duwaagana ka dhowra hadday doonaan cidday doonaan baa noqdeene yani muhiimaddu wixii aan lahayn hadduu noo qabanayo madaxiisa goonka ah iyo madowgiisa foolxumiisa wax nagama geli annagu halkaasuu nabigu ka calayhi isalaatu wasalaam shardigu waa ma aqaama fiikum kitaab allah hadduusan kitaab rabbi nagu dhaqaynin quraysh ba allah ka dhigee hee amiir nooma noqon kara mana asaxahayo isma qabanayso hawshu وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك abu hurayrow calayka asamcu wاطaacatu fii cusrika wayusrika wamanshatika wamakrahika waaharatin calayk rawahu muslim calayka asamcu waajib waxaa kugu ah maqal ad amiirka talihiisa maqasho maya yeeli maayo haddaa marka haddaan la maqlaynin see loo kala dambayn wاطaacatu hogaansan lisu hogaansama bacda samci fii cusrika culayskaada markii cidhiidhi aad ku jirto xaalad cidhiidhi ay jirto wa yusrika xaalad sahnla ay joogto xilli abaareed iyo xilli barwaaqaba xilli barisame iyo xilli bayaaxow iyo xilli barwaaqe iyo xilli abaareedba kulli waa inaad markii aad xoogow fiican tahay amarka qaadato markana aad diiddo adde maasha baashu haddaad danaysanaya dowlad maaha meesha ma taallo kala dambayn ma taallo waa ibaado amiirka inaad maqasho oo amarkiisa fuliso waa min addiin waa cibaado waa qurba alla loogu dhawaanaya bal waa طaacat اllahi warasuulihi weeye waa gaari doonaa fii xilliga culayska aad ku jirto iyo wayusrika xilliga hawsha kuu sahlan wa manshatika xilligaad firfircoon tahay wa makrahika xilligaad cagajiidaysaba adoo fircoon waxugu fahmaysan baa amar lagu siiyey waad qaadanaysa waad fulinaysa adoo cagajiidayo maantao dhan daalanaa oo fartaba kabaha ku qaadela yeelankaba qaadela yaligu dhaqaaqo me heblow dhaqaaq waad dhaqaaqaysa ilahi baa kuu kaalmaynaya amarkaad fulinaysa haddaad nashaad iyo jirta iyo haddaad fahmo daran tahay ood wahsanaysaba waa in la hogaansamo amarka waa cibaadiyo qurb maxaa yeele salaadaba waad u adoo adoo cagajiiday iyo adoo fahmaysanba waad u kacdaa waajibaadka diinyada kale salaadaadi soonkaadi zakadaadi waad qabataa nafsa shay waa cibaada iyaduna alla loogu dhawaa bal waayo dan guud oo muslimiin baa ku xidhan iyo wa aaratan eexasho calayka lagaa exdo adoo waliba dowladda maqlay oo hawshi fulinayo oo nin fiican oo adeegaya yaa markii xandhadii adduun la qaybanaya xoogow lagaa eexanaya waa lagaa sadbursanhayaa xoogow garaamaadkii baa lagugu yarayn niman kalood ka shaqo badan tahay baaba dhiirasha loo buuxin waa hawl adduunyee iska sabir adugu xaqil ku saaraa waad gudatay inaad maqasho fuliso amarkiisa u hoggaansanto ayaa ku saaraa ajirkaada shaqaysatay cibaadada way ku guntantay alla u dhawaatay asagu inuu eexday waa dambi uu galay xaqna xaq looma buriyo asaga xaqiisi iyo waajibkii saarra uu kasoo soo bixi waayo shukran asagu xaqiisa wuu ka soo bixi rabbi kala xisaabtamaya ama adugu waad gudatay salaadaada ma cid kalead oga abada adiga waajibkaada inaad maqasho amarkiisana aad fuliso danta guda muslimiintana aad dhowrtow ahaa waajibkaadu waad la timid ajirkaadina waad asaga maxaa laga rabay inuu garsoor caadil noqdo si siman wax u qaybi ilahay uu ka cabsado wuu yeeli waaye asaga ku dambaabo aakhira ku gubane adugu cibaadada iskaga ciyaari maa sharcigu ku leeyahay adugu cibaadada diinkada iskaga ciyaari iyo waasaratin eexasho lagaa exda xagga xoolaha qaybintooda waa aafada duqyaanka siyaasiga iyo fasaadka iqtisaadiga wax ummadda rogay weeye muslimiintu ay waxba u socon layahay ee badaha loogu dhammaanayo aduqyaan asiyaasi walfasaad aliqtisaadi labadaa qodob wey wax muslimiinta maanta la rogmadee duqyaan siyaasi waxaanu u jeednaa taladoodii waxaa haya dadaan mudnayn dadaan muslimiin ahayn dadaan islaam waxba ogu maqnayn dad gaalo u aqdaama ay soo dirsatay korsatay annagaba aan ahay laakiin magaca annagii iyo muuqaalka annagay leh dhibkaasaa taagan aduqyaana siyaasi dantiisa iyo waxay gaalrabaan buu fuliyaa aduqyaana siyaasi dhibkaasaa alfasaad aliqhtisaadina waa maxay haatay dhaqaalihii dalku lahaa iyo hantidii muslimiintu lahaayeen gaal yaa yaa qaadata in yaroo qoyskii ninkaa u ka dhashana way ku tuntaan ummad kale intbaahi bay u dhammaanaysa haddii la qaybiyo si saxoo shareecada muslim faqiir adduunka maanta laguma arkeen idinka soomaaliyeed iska daa cid kale qoyska addoomata noq haddaad zakada aad si fiican u bixisaan si fiican loo maamlo faqiirba maydan yeelateen dhaqaalihii in la qaybiyo oo si sharciga ah loo qaybiyo ayaa la kari la'yahay arawaadka ummadoo dhan ba marka la baytimaalinaya lagu ciyaaraya ina rijaalan waa inaga soo maray yatakhawaduuna fi maali illaahi falahum الnaaru ywma اlqiyaama xoolaha ila ragga ku tumanhay ee ku ciyaaraya ee xaqiisa aan dhowraynin intii uun u nacamlaysa kaa meesha haysa u nacamlaysa umbaa ka dhargi adduunka aakharana de naar baa quwaax iyaguna xoolo islaam bay yay baabi'iyeene inti kale ee u nacamlaynin een aan yesbosdhin ama aan kool bogs noqonin hee gaajo iyo macalul iyo saxariir iyo siric loo baabi'inaya bal noloshaa loo diidaya hawshaa aadaa la iskaga ilaaliya wa can cabdillaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kunnaa maa rasuuli illah rasuulka la joognay maalin maalmaha ka mida fii safarin socdaan fanazalnaa manzilan meel baanu degnay fa minaa waxaa naga mid ahaa man yuslixu khibaa'ahu nin teendhadiisa dhisanaya ile mar haddii la degoo la furto laxos baa la yahay nin diiradiisi iyo teendhadiisi geeda iyo qori intuu taaga ku xidhanaya wa minaa waxaa naga mid ahaa man yantadilu nin toog dhisanaya qolyo intay bannaanka u baxeen waa nin shish baranna oo bal sida wax loo toogta aynu barno leebkoodii iyo fallaadhoodii la baxay oo toogdhisan iyo warmahoodii iyo eebadaas qaabka loo tuuro wa mina waxaa naga mid ah man huwa duul fi jasharihi geeriisii halihiisii la joogay awrtii foofti nin jooga naga mid ahaa rada laga dhigay ee la sii daaya nin tuubka ximeel ku soo xidhxidhay oo ku seeteeyo kadibna ilaalinhayo la jooga ayaa naga mid jasharku hadda oo xoolaha intii la foofiye meeshii gabalka ugu dhaca iska barya yaa jasharka la yidhaahdaa hadda laakiin maadaama safar la yahay safarku xoolo wato maxay sameeyaan waxaa lagu sameeya meesha habeenkaa la baryo unba iyaguna baryaa xero goonioo loo oda ma laha marka saasaa loogu yaa jasharka loogu matalay wa mina waxaa naga mid aha man huwa duul fii jasharihi halihii iyo awrtii la dhex jooga oo markaa daajinaya ama dhowrahaya id naadaa munaadi rasuulilahi annagoo sidaa kusi in toog dhisanaysa in xoolihii foofisay iyo gaadiidkii in teennada hagaajisanayso buulkiisa dhisanaya id naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulilah rasuulka ilaahay ninkii u dhawaaqi jiray bilaal oo kale ama nin kaloo cod malan baa dhawaaqay ilan lama haya mikrofon iyo wax codka jiidee muxuu ku dhawaaqay asalaata jaamicatan asalaa war salaada u kaalaya ayadoo ururisa ah oo kulmisa ah asalaata waxaa ku kordhabaysa cala aliqraa wixii la jiray jaamicatanna waa xaalow sidaasaad yeelaysa idan saaaa marka nabig umada salaad hadda ugu yeedh waa la tukanaya waa u kaalaya haddana maye eh, la tukan maya maaha markuu nabigu ummadda salaad ugu yeedho sunna yar tukan bacdaha buu nabigu istaagayaa oo markaa ummadda waaninaya fajtamacna waanu soo uranay warkii maqallay iyo wareegtadii dowladda fajtamacna waa isu nimid rasuul rsulka baan ku soo xoonoon oo iskugu nimid riwaaya xadiiku leeyahy fantahaytu ilayhi wahuwa yakhtubu wayaquulu ayuha اnnaas isagoo cabdulaahi wuxuu hi waan maqnaa dhabaqa markaan maqlay ayaan soo dhaqaaqay nebi maxamed oo taaganoo khudbaynaya ayaan soo gaadhay faاjtamacnaa ilaa rasuuli اlahi faqaala nabig wuxuu ihi ayuha الnaas inahu lam yakun dadow inahu lam yakun ma ahaanin nebiyun qabli hortay nebi ma jirin ilaa haddii hortay nebi jiray kaana xaqan calay nabiga an yadulla ummatahu ummadiisa inuu tuso oo farta ugu fiiqo una qada dhabbaheedii calaa khayri maa yaclamuhu lahum wuxuu og yahay waxa ugu khayrbay inuu u sheego culummadu iyo ambiyadu waxaa laga rabaa shaygay og yihiine wanaaga midka u wanaagsan ee kugu u fiican ee u ajir badan ee dantada adduuniya mid aakharaba ogu khayrbay inay kuu dhiibaan kamba waa khayre iska qaada ku dhihi ka ugu khayr badan baa waajibka inay kuu miiraan ila waa nasiixo weeye wayundirahum inuu oga digaana waajib ku ahayd shara maa yaclamuhu lahum wuxuu og yahay waxa ugu shar badanee dhibaataynaya xaaladooda iyo noloshooda iyo diintoodana waxa ugu halisanee khatarta gelinaya inuu oga digo waxa ugu fiicane wanaajinana u sheegee bilaya intaa marka waa arar muhiim ah oo daruuri ah nabi allow maxaad xiga nabi wuxuui wa ina ummatakum haadihi ummaddiinantana ummatu muxamad ah ummatulijaaba loo jeedaaye jucila waxaa la caafiyatuha badqabadeeda iyo fiyowgeedii waxaa la dhigay fii awaliha horaanteedii diin iyo iimaan iyo fiyoobi iyo fidna la'aan inta horaa qaadatay oo ilaahay ku irsaaqay waseyusiibu waxaa haleeli doona aakhiraha ummadda gadaasheeda dambe waxaa haleeli doona balaaun imtixaan balaayaa ku habsan doonta culamadu waxay leeyihiin awal umma wuxuu u jeedaa khilaafatu abi bakr wa cumar aakhir alumma balaayadan wuxuu u jeedaa dhammaadka khilaafadii cumaaniya wixii ka dambeeyey ilaa yomina hada bay taagantahay ilaa yowmina haada waa min mucjizaati calayhi salaat wasalaam iyadoon dhicin buu usii sheega wayna timid wasu yusiibu aakhiraha aakhirkeeda waxaa ku dhici doona haleeli doona dabayaaqadeeda horaanti waa badbaadeene balaa'un balaayooyin iyo umuurun arrimo waaweyn oo diinxumo ah tunkiruna aqoonsan doontaan oo shareecada ka dhan ah oo ilaahay raalli gelinlaynin oo dhaqan xumo ah baad arki doontaa wa tajiiu fitna iman balaaya iman yuraqiqu bacduhaa bacdan barhkeed bar kale uu fududaynayo lacib saqiir ka dhigayo fitna ku soo mari waxaa dhihi tan waa tii lagu rogman lahaa madaxaad qabsani waagi dambe tiibaaba kula fududaanba tiibaa kula fududaanba wa tajiiu fitnatu fitna imanaysa yuraqiqu uu fudaynayo uu lacib saqiir ka dhigay bacdaa barhkeed bacd barhka kale yaa midba mid ka daran maalim markaa hadda idinka somalia dib isu fiiriya xaaladba ka soo baxaysaan haddaydan tanoo kale weligeen meenaan arag nama soo marin saad uga haystaan tu kala iman tii hore hadda tii baa dhaantayba waagaan waan dhaqnayne baad la kici waagaan waan dhaqnayne waan dhaqnay maxay tahay so adig maalinkay tagnin lahaa wax la mid ah waa adduunkaba saa iska ah dib hadda markaad dhaqankiinni iyo dadnimada muslimiinta ad u fiiriso waxaad dhihi show maanta waxaad ku taagan tahay wax lamida wiil lama soo marin dhibaatada taagan dhan walba dulliga dhaqanxumada fasaadka carruurta ku yimid haweenkii dhallinyaradii gobanimada darada dulliga la qadanayo gunnimadaa jirta waxaan bini aadam wax ka dayin baad wax ka dayaysaan way dhammaatay dadnimo gobnimo wxoo cizo sharaf ma jirto meesha biyo cabaal maku jira baad wax kale ma jiraan xaaraan baa iyo howlahaas laisweydiin maayo ribarabe iyo wadaad waalan waa nin kibirsan wey ninka riba sheega meesha wax laga helaya lagu leehay marka aaf xaggee joogtaa aafadu ma aha shilinkee waxaa weeye ruuxu inuu meesha ka dhinto damiirkii baa dhimanaya gobonimada baa dhimanaysa iimaankii baa dhimanaya bahal baad noqonaysaa wax walba iska qaadanaya wuxuu idhi nabigu watajiiu lfitnatu fidnayi balaayaa iman fayaquulu lmumin ruuxa muminkaee dareenkale wuxuu odhanayaa haadihi tantadaad soo ma aha muhlikatii tan waa tii i halaagi lahayd dad iyo duunyo tii i bi'in lahayd waata uma tankashif way fidmi way tegi ilan waqti bay leedahay watajiiu lfitna mid labaad baa iman fidno kale fayaquul muminu haadihi haadihi tii horaan ka badbaade tan waalle waataan ku bici lahaa tan waa bixiso waa bixin lahayd waxaana ajal iska socota nabigu wuxuu kuu tilmaamay fidnooyinku ma dhammaanayaan saasay isu joogaan waa sida habeenka hirkiisa badda mawjadaheedoo kale wey ilaahay marka inuu ku badbaadiyo diinta waxaad ka taqaana ku dhaqanto isilaalisaa lagaa doonaya somalia waxba kaama gelin taadaa kuu daran cabdada ah. markaad ayadaad badbaadayso waxaad ayaga tari karta balorta tar waxaad adigu ku naargeli cid kale ha ku badbaadin iska ilaali naftaada weeye nabig wuxuu uhi faman axaba ruuxii jecel ee danaynaya an yuzaxzaxa can الnaar naarta in laga dheerayo laga fogeeyo wayudkhal aljannata janna la geli ninkii doonaya muxuu samayn faltaأtihi maniyatuhu wadkiisu ha u yimaad iyo geeridiisu ha u timaado wahuwa yu'minu biاllahi wاlyowm اlآkhir isagoo alle iyo aakhira rumays si dhab ah alimaanu biاllah waa masalo ballaaran weeye waajibaadka la imanaya xaaraanta ka dheeraanaya sunnooyinka ku dadaalaya khayrka wixii uu qaban kara qabanaya idan ilaahay iyo rasuulkii iyo aakhra adoo rumaysan naftu kaa baxda weeye oo maanaa geerida haysta maanaa wadka xukuma khaatum xumaba dhici kartee nabigu wuxuu ku dadaal wixii ka qayb qadan lahaa ama keeni lahaa inaad khaatimo san ku dhimato khaatimo wanaagsan albidaayau tadul cala anihaaya bilowgu wuxuu ku tusaa dhammaadka sadaqadaan cuni doono bui saansaankeedaan gartaa say u socotaa ushii wax iskugu dhacayaan shanqadha iyo sidii loo adeegaya yaan wax ka gartaa iyo meeshu wax iiga furay in kale idan la imow weeye wixii keeni lahaa in aad iimaan ku dhimato walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ila nnaasi taa waa xaqi ilaahay nabigu su u kala qaado u fiirso xaqullaahi all ka cabsi taqwa nabigu soo sheegay mucaamaladii xusnukhuluqna waata walya'ti ila annaas dadka hala qaabilo ha oola yimaado ha kula dhaqmo alladii dhaqanka yuxibu uu an yu'ta ilayh in yimaado war aadamaha iyo basharka waxaad jecesha inay kula yimaadaan oy kugu qaabilaan oo kugula dhaqmaan aduguna kula dhaqan weeye in lagu naxariistaad jecesha dadku naxariiso si gobannima in lagula hadlaa jecesho oo la hadal in lagu fahmo oo baryo adoon baryootumin lagu fahmaa saas in wa lagu caawiyo aad dadka caawi in lagaa xishoodo aad jecesha adgu xishoo wax walbo wanaaga oo jecesha in lagu adiga xaggaada lala soo aado aduguna madda la aad waman baayaca imaaman madaxweyne ninkii la ballamee cahdi la gala inuu maqlhayo adeecahayo dowladdiis ka tirsan yahay oo faactaahu siiya safqata yadii gacantiisa gorgoradeed gacanta geliyaa loo jeedaa oo bimacnaa la ballama marka wax la kala iibsanayda gacanta la isqabtaay wa amarata qalbi iyo qalbigiisa midhiisa yani inuu niyo ka taageersan yahayna sheega af iyo ka taageerayo falyuicu amiirka ha adeeco in istaaca hadduu awoodo fain jaa aakharu madaxweyne labaad haduu yimaado yunaasicu kii aad ballanta la gashay la murmaayo ku haysta xukmiga talada fadribuu cunuqa mid ka kale ama aakhiri ka dambe ama ka kale qortiisa seef ku gooya nabigu inoo sheege calayhi isalaatu wasalaam bacda ashirki wاlkufri biاllaah ilaah lagu gaaloobo oo diinka lagu kufriyo waxa dembiga soo raca waa maxay oo ku xiga waa naf muslim ah oo xaq dara loo dilo hadday laakiin muslimiinta labadooda qaybsanto oo madaxweyne hore inoo jiray mid kale uu soo bodo kii oon aan gaaloobin ama aan la casilin asagaanaa madaxweyneha u yidhaahdo xunabi kan dambe la dilo nabigu ma dhiig buu ku haliilayaa mise jiritaankiinuu dhowrayo ilaalinayaa jiritaankiinna cumar markuus ansaar la dooda muxuu yidhi anaguna waxay dhaheen amiir baanu qadan haddaan ansaar nahay idinka muhaajiriin amiir yeesha labadaa amiir ha u taliyeen muslimiinta mid ansaar xukuma iyo wixii ansaar ku jeel ah iyo nin xukuma muhaajiriin wixii ku jeel ah cumar muxuu yidhi sayfaani fii khimdin laa yajtamicaan buui laba seefood hal galma wada galaan laba tooriyood laba bilaawa gal wada geliyo qoori xedha kuma heshiiso talihiisu lamaanaati maxaa la yidhi togogtiisu lamaanaati he talihiisu inta hadda keligaa aad tahay ee cidna aysan kula joogin eed iskaa bulaha iska tahay bacdalcishaad iska seexani waxaa doontaad samayn dharkaa doontaad xidhan xilliga doontaad soo kici salaatuleyl qur-aanka danta akhri haddaadon habeenkaa seexanin oo iska marqaan oo wardi suufiye haddaad rabto saad doontaad yeeli ee marka adugu haddan u aragto maalinkay caruur soo kordhaan iyo islaantimaad maya hadda jooja hawshan baa lagu leey waa lagula haystaa kitaabkaada bixin karta adoon tala weydiinin reerka iyo wiilka iyo reerka la tashan waa lagugu haystaa abtidaa ku yimid sabeen yar ma kartid mayceli baa le tan waa tii weye taa kale eh, si lagu leeyahay duquna meeshuu u taagan yahay yaa mar dambe neef maligiga loo dhiibaya haddaad keligee meesha ka talisana abti mi aha iskaba dareersaad dhigi kulligoodba anuu meelahaasan u dooranayaay hadda laakiin ma dhigi kartid yacni mar haddii ay meeshu timaado wadaag yimaado taladuna ay qaybsanto waxaa weeye way adkaanaysaa muslimiintuna hal ruux u taliya hal nin baa u talinaya la taliyaal buu yeelanayaa majlis shuuraa buu yeelanayaa guddi xukumuu yeelanayaa oo asaga hadduu xataa khaldama casili kara oy salafku lahaan jireen oo culummadu lahaan jireen diintuna ka hadasha wa kii nabi calayhi isalaatu wasalaam ka dhigay saxaabuu hogaami xadii cuqbat bin maalik ku soo marray sunanka amiirkii baa khalad diineed galay markii la soo laabtay bay nabigu u sheegeen nabigu dhaguu ka raacay kulli intu iskugu yeedhay buu si adag u canaantay wuxuu yidhi ma waxaad keri waydeen haddaan madaxweyne idgudoomiye idinka dhigay amiir idinka dhigay oo talada iyo amarkii diineed uu fulin waayey inaad meesha ka qaadaan oo nin kala magacaawdaan nabiga amar buu siiyey acajastum id bacadtu fiikum amiiran falam yamdi limrii an tajcaluu makaanahu man ymdi limri waxaad keri wey intuu intaa la ego raggan waaweyna ninkii taladii shareecada fulin waaya intaad meesha ka riixdaan nin quman inaad magacaawdaan oo saa hawsha ku wadaan amiirka maxaa loo magacaabay inuu shareecada fuliy hadduu fulin waayo iska tag baan le wadaantaad uma qaadi kartidi geela hanaga oonka nagaga baabin iska fadhiisaan leenahay ku kala magacaabayna idan madaxweynuhu haddii danihii muslimiinta uu gabo isagoon dheg laga qabanin oon gaaloobin baa la casili karaa casilitaan afgembi malateri oo abyad ah oon ku daadan haddii la karo ha inqilaabku waa laba qaybood waa damawi iyo iyo silmi afgembi malateri oon dhiig ku daadan baa la riixi dhab baa qolkiisa lagu xidhi shaqaa loo samayn noolo baa laleeyahy kadibna idaacadda laga madaxweyne cusub beecaa laga qaay kitaabka rabbigay asaguna hadduu iniin keeno waa maxay xidhi barakaysan nidaamkaa waa inuu sidaa yahay oo la fahmo waxaan inay yihiin qowsaaro loogu talagalay shareecada inay fuliyaan laakiin aafadiinna markaad nidaamka moodaan inuu maqsid yahay ujeeddo oo kitaabka rabbiga quursataan markuu mawdkiinu gaardihaya markaa wey ee diin la'aan noqonaysa rawaahu muslim qowluhu uu yidhi nabigu calayh isalaat wasalaam cafan saxaabigu uu yidhi nawowi xadiidka muslim baa wariye wuxuu ka tegay qisadii iyo sababkii howshoo dhan iyo su-aal damboo gadaa ka timid buu ka tegay culays ma laha xadiidka ninka warinaya oo taabiciga ah cabdiraxmaan ibni cabdirabbi ilkac baa la yidhaahdaa wuxuu idhi xalqa waxaan soo fadhiistay cabdulaahi bni cumar uu fadhiyo ayaan soo fadhiistay cabdulahi bni cumar ba mise camr baa idiin qoran idinku yaa idin dhiga maxaa idin dhiga cabdullahi bni camr bni caas sax ah aniga waa khaldan ya kitaabkaygu maad markore ii xusuusan weyd markaan ahrinayo mise camar baan marka horba ahriyay cabdulahi bn camr bn caas wey xadiidka ninka iskale ibn cumar ma ah raggiinna camri u qoranayaa naga fiican mise kulligiin anoo kalaa tiib camrin baa idin qoran idinkaa fiican cabdulahi bn camr bn caas oo fadhiya xalqada xalqa fadhiyaan soo galay buu ninka cabdiraxmaan ibn cabdirabbi ilkacba xadiidkan uu sheegay buu markuu xadiidka sheegay yaa intaan laba ninoo fadhiya aan madaxay dhexdooda geliyey ila dowladda meeshiis ku cabsanayay yaa dh cabdulaahiyow xadiidka madaan nabiga ka maqlay haabaa nabiga ka maqlay ilah baan dhaari madaa ka maqlay haa dhagahayaan ku maqlay oo qalbigaa qabtay uu ku dhaartay buuri markaasaan idhibu hadday sidaa tahay imana arko wuxuu le ninka hadla xagee ku jiraa laba ninoo yaan madaxa dhex gashado ku dhumanaya hadduu soo istaago waa la kadib waa la dallacaya xagee aadi ma aqaan oo shawada fahmaysaan marka waxaan idhi buuhi hadday sidaa tahay in adeerkaa mucaawiye soo kan na amrahay inaan islayno oon isbaabi'inoon xoolaha annaga cunno oo amiir hore amiir ka daba yimid alaabtii buu dareensiiyey cabdullahi bin camr caas wuu foorsaday buuhi hal saac wax ku dhow buu fooraray markaasuu adichu fii طaacati اllahi wacsihi fii macsiyat اllah xur hadduu ilaahay adeecana wanaagga ku raaca hadduu xumaan samayna iskaga leexo uu gaabiye inta dadko dhan baa iska leh anigan amiirna aan ku ahayn guddoomiyana haddaan shay khayro ku faro inaad igu raacda waajib bay kugu tahay shay macsiyaa haddaan ku farana inaad ikhilaafto ood idiiddo waajib bay kugu tahay ma aha wax ugooni ah ayaga ruux kastoo aadama ah wanaaguu ku faro in lagu adeeco waajib weeye harcan bay adiga waajibkugu ta xumuhu kaa reeba inaad kaa dhana waajib weeye hawsha waa in sidaa loo fahmo qowluu uhi nabigu al saxaabigu u yihi yantadiru an yusaabiqu biramyi waxaan ku tartamayna biramyi ganida la gano binabi leebka iyo wanushaabi midka aan baallay leebku waa baalan yahay ee loo sameeyo baarima lagu xidho birti la geliyo oo la geliyo si fiican alaahi la geliyo nushaabkuna waa markuu awlxayaaye intii un la qoro la hagaajiyo weli aan la baalin wey wاljashru bifatxi اljiimi wshin اlmucjamati wbiraa'i la ahriyo wahya addawaabu waa xoolaha allatii tarcab daaqaysee fooftay wa tabiitu makaana meeshu markaa gabalka ugu dhacna iska baryayso wa qowlu uu yihi nabigu cafan yuraqiqu bacduha bacdan barhkeed bar kale ay yusayiru bacduhaa bacdan wuxuu ka dhigaya kakale fidnada dambe tii hor ka dhigaysaa raqiiqan wax jilicsanoo dabacsanoo lebsaqiran fidnaba ahay ay khafiifan wax fudud licadami maa bacdahu tii ka dambaysa weynankeeda iyo khatarnimadkeeda ayaa tii hore ku ilowsiinaysa faani fidnada labaad yuraqiqu wuxuu fudaynayaa alwala adoo hadda eh, lug ka dhutinhaya haddii wadnaha lagaa eh, kala daran yahay ninkii soomaaliyada intii fallaadho ku dhacday isha kaga dhacday iyo salka leytee lagaa siiba muxuu yidhi midda salka iga siibran aan fadhiiste ilba gormaa loo taliya waan fadhiisan waan taagnahay il gorma laga tashadaa hawsheeda waqiila waxaa le macnahu waxaa weye yushawiqu bacduha ilaa bacdin bitasxiiniha wa taswiilha qolya waxay dhaheen ma ahee fududayn mehe waqiila waxaa le yushawiqu bacduha barhkeedba wuxuu ku jeclaysiinayaa ilaa bacdin barh kale kugu yeedhahayaaba bitaxsiinaha qurxinteedii wa taswiiliha nafta yay ka dhaadhicinaysa oyn gugugurin tan tii hore kuwa badbaadaye tudama maadgeshid xalay nin baa dishay xoolihiisna waad qaatay waba cid wa ku yeeshaba la waaye nin muxuu yahay ree hebel dhum ku fadhiisita bay ku leedahay marka dambe sad xoolo badan u hesho waa dhoweed adoo meel ka shaqeeya yaad khaanaddii wax yar ka xadaye maabad wasiir noqota wixii soomaaliya o dhan laqdid wasiir maxaa ku madaxweyne maad noqotid fidna fidna kuu dhiibi niman saas bay ku fasireen fidna fidna way dhacdaa fidna fidna kuu dhiibis maxaa la dawca meesha macaan ku barato macluul bay ugu baktidaa say baashi u raadinayso una sugayso waqiila waxaa laydhi ma yushbihu bacduhaa bacda way isu eg tahay fidna isu eg وcan abi hunaydta wail bn xujr axdrm اlkindi radi اllahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu hi sa'la salamt bn yaziid aljucfi waa saxaabi kale ayaa weydiiyey rasuul allah rasuulka ilahi wuxuu weydiiyey su'aal soo socoto iman doonta faqaala wuxuu yidhi saxaabigii yaa nabiy allah nabiga ilaahayow ara'ayta bal ka waran xukumkeeda ii sheeg in qaamad calaynaa hadday dushayada ka istaagaan umaraa'u niman talis ah yasaluuna xaqahum xaqooda bayna weydiisanayaan umarahan soo baxday madaxweyneyaal gudoomiyayaal xaqoodii oo mxuu aha xaqooda mxuu aha asamcu wataacayna weydiisan na maqla amarkanaga fuliya noo hogaansamay ku hayaan nabi allow wayamnacuuna xaqana xaqa annagina way noo diidayaan oo alcadlu wa xusnu ricaaya ahaa inay cadaalad iyo garsoor noola dhaqmaan ooy dantaannada ilaaliyaan oy danaha naga jiraan oo noo naxariistaan madaxweyneintaasa laga rabaa mas-uul alcadlu wa xusnu ricaaya famaa ta'muruna belo maxaad nafaraysaa saxaabi wuxuu leey ma kala goosannaa xaqayo hadda waayeen annaguna xaqoodi ma u diidnaa nabigu taa ogolo fa acrada nabiga ka jeesaday su-aashiisu dhibsaday qaabkay tahay waa nin ku isaabtsu-aasha usoo bandhiga ahaan aan xisaabtanno mid kale waail boqor buu ahaa boqoradii iyo man ka tarin jiray weye isagii awyaashiiba nidaamkan siyaasiga howlahaasuu fahamsan yahay wuxuuhi haddii wixii lagu balamay inaan xaqiisa dhowro isaguna kaayaga dhowro ahaa hadduu fulin waaye nabi allo macadna uma saalahu aaniyatan w mar labaad buu weydiiyey mar saddexaad ba ataa ku celiyey nabigu waa ka jeesaday markii saddexaadba nabigu wuxuu yidhi riwaayadii kale xadiidka muslim wuxuu nabigu soo gaabsaday ashcar ibnu qays alkindi baa la hadlay nima isku qoysaayeen baa war rasuulka ah oo riixay may wuuba soo jiidayba ka soo fogay nabiga war isii daabaaya jiiday nabiga ay jawaabay jawaabta nabigaan sugayahay faqaala rasul rsulka wuxuu idhi ismacuu maqla amiirkaas waaicuu u hogaansama fainamaa calayhim ay cala lwulaati wاlumaraa dushooda waxaa saaran maa xumilu wixii la saaray baa saaran dushooda waxaa saaran alcadlu waxusnu ricaaya waajib ku ah hadday fuliyaan khayr ajir bay ka helayaan hadday fulin waayo ayaa ku dambaabaya oo ku faylgaroobaya wa calaykum dushiinna waxaa ah maa xumiltum wixii laidin saaro asamcu ah, waaaca xaq xaq laguma buriyo wey labadii xaqba hadday wada shaqayn waayaan oo madaxweynihii cadaalad laga waayo oo danjirnimo laga waayo iyo danayn iyo naxariis laga waayo idinku ismaqalkii iyo hogaansankii hadiidina diidina xaqiinni la imaada xaqiisa siiya aakhiraad ajar ka helaysaan addunkuna waa dhaqmaysaane asaguna ilaahay u barya inuu idin soo hanuuniyo waa intuu markaa weli u muslimka yahaye usan xarkaha alla idan aq laguma buriyo wey nabigu sidaasu hawsha u kala xukumay laakiin innagu waxaa weeye soomaalidu isii aan ku siiyo weye haddii haddii laakiin aadna isiin weydo inoo kala godo hawsha inoo dhaxaysa an cabdillah mscuud radi allahu tacaala canhuma cafwan an abdillah mscuud radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu uhi qaala rasul sal slam inaha damiiru lqisa waxaad dhijitan inaha qise xaajadu waxay tahay xaaladdu waxaa weeye satakuunu bacdii waxaa ahaan doonta aniga gadaashay markaa dhinto aharatun eexo eexo waxa adduunka ka taagan maanta ma helaysaan laa tajiduu nin caadila oo garsooraya oo weliba markay xandho adduunya timaado sideeda u qaybinaya ma haysaan adduunkan hadda kuma ogin qolyahan dowladaha sheegtaannu ka hadlaynaa ee la ictiraafsan yahay ee jimciyaddu qurmaha ka dhaxaysa ay u hayso majaraha hadduu ayagu hadday meel ka taliyaan cadaaladooda waad maqashaanba idinkaa maqlaa meel yar haddii la geeyo idinkaabaa idaacadaha la yimaada lixdii beelooda maxaakamteed maamulhayeen taarikhda way idinka duwantahay xataa gaaladu way og tahay daacada meeshu maalmo ka taliyo hawsha waa ka duwan tahay laakiin hawshaani waxaa weeye eexo waa aafo waxa dadka isku laysana waa iyada ummaddo dhan iska satakuunu bacdi waxaa doontaa aaaratun eexasho xoolaha iyo qaybintooda alfasaad aliqtisaadi baa nabiga iman doonoo ku yidhi wa umuura arrimaa ima tunkiruuna wahuwa tuqyaan siyaasi asna xadgudub xagga talada ah iyo maamulka iyo fasaad iyo xadgudub xagga dhaqaala qaybinta tawsiicu harawaat tawsiicu alamwaal waliqtisaadaat iqtisaad oo dhan baa dhib ka imanaya dowlad maanta muslim sheegata oo dhaqaalaheedu uusan ku filan ma jiro weliba ka badnayn daraasad kada la samaynayo shan dowladoodoo adduunka maanta kutao islaam sheegata ayaa waxay islaam sheegta macal duruuska iyaga duruuska iyaga macal kuwan shayaadiinta raafidada ee ii sheegatana cashariyada shayaadiinta fadhiya kulli ku filan hal ruux kastoo muslima bishii waaa dakhligiisu kun dollar noqon laha ruux kastoo muslim macalmajuusdanba sheegataa ku soo dar waa shan dowladooda keliya haddii dhaqaalada si toosa ah loo qaybiyo laakiin abadan waxaa ka aadaa bangiyada maranka iska yaalaan dhaqaalama ka bato meel la geeya halkaasu ku daxlaystaa inna waa lagu tuntaa inna waa lagu tuntaa kuwiina hadda xoogu yeeshaaba iska badaa ninbaanin iga sheekeynaya meelahan soomaaliya oo ganacsadaa ah. dubay buu tegey toddoba habeen buu hotel deganaa iyo asagii qoli u khidmaynayay doorbuu isticmaa toddoba habeen anaa la socday buui anaa la socday oo dolar waa imisa addeiyo milyan kenya shilina ah. hal wiig nin somaali nairobi ka tegay wey ma aha meel gale reer nairobi hoos muu sii degaa kibirkiinna meeshuu marayo maxaad marka madaxweyne ka sheegaysaan halkanuu wadaadku iigu sheegay usbuuc ka hor inayd baan waa aafo dadkana baahii gaajo igu dhammanaya abaaraa dhammaynaya qaaluu waxay dhi nabi allow haddii eexa ay iman doonto xadgudubna iman doono famaa tamur yaa rasuul rasuulka ilahi kayfa ta'muru maxaad faraysaa ama seed oo maxaad ka man adraka mina daalika arrinka asaga ruuxii haleelay gaadhay cimri uu ku simo nabiga maxaad kula talinaysa nabigu taladiisi waata talafayow tale islaan ah tuadduuna waxaad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum xaqa idin saaran oo umarada ayaga ah waad maqlaysaan waad u hogaansamaysaan waxaan macsiya dembi ahay wtasaluuna allaha ilahay waxaad weydiisanaysaan alladii xaqi lakum inku aad lahaydeen rabbi inuu isiiyo inuu amiirka ilaahay caadil idinka dhigo oo hanuuniyo oo soo oo mid ka fiican rabbi idin siiyo haddaan hidaaya lala doonin ducaysta waxba dagaalka joojiya wey weli waa intan umuurtu saalan tahayo ma aqaama fiikum kitaab allahi usuusha oo wado oo axkaamtii fulinayo waa xoogow xagga xoola qaybintii ayuu siyaasad faasidoo xunbuu ku dhaqmahaya muttafaq calayh وcan abi hurata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasul sl ly slam man aطaacanii nabigu meeshuu gaadhsiiyey ninka aniga ii hogaansama faqad aطaaca allah man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah wman casaanii ninkii u gacan saydhay haddaan nabi maxamed ahayna faqad casa allah ilahay buu ku gacan saydhay wman yuطic اlamiira ashuwa calcadiya amiirkii muslimka ah weeye ee kitaabka rabbiga ummadda ku maamulayay ila fi ma nadar aw nadur riwaayo kale caddaysayo waman yuic amiirii baa caddaysay amiirii idaafadu waa idaafatu tashriifin wa sharciyat nabigu sharciga waa amiir muslim ah oo sunnadii iyo diinkii ku dhaqmahaya laga hadlaayo waman yuic اlamiira faqad aطaacanii anuu i adeecay waman yacsi lamiira asha amiir ku jirto wacaadiyaan ku idhi riwaayada kalea kuu caddaysay waman yuic amiirii amiirka muslimka ee sunnadeeda idan ninka nabigu isu tiri waa ninkee nabigu kii yidhi niman reer hebel la waxay moodayaan inay aniga gacalkayga yihiinoo way iska xijinayaan laysuu biwliyaai inamaa wliyaai almuttaquun nabigu iska takooray kuwii la dhashay buu iska takooray qaybo ka mida owli anu gacalkaygu waa inta alla ka cabsata amiirku rabbi rasuulku inuu xawilayo waa amiirkee waa amiirka calaa siraatihi wa minhaaji الrasuul calayh الsalaaة wasalaam nabigu wuxuu ihi wman yuطic اlamiira faqad aطaacanii wman yacsi اlamiira faqad casaanii muttafaq alxaasil waa maxay natiijada ii sheegay qiyaaskan yaaska ikhtiranaya isdaba taagan natiijadu waa maxay alxaasil man yuic اlamiira faqad aaac allah wey annatiija intaas wey nabi maxamed ruuxa adeeca ilaahay buu adeecay amiirka ruuxa adeecana nabi maxamed buu adeecay isku soo celi maxay noqotay amiirka muslimkee saxan ninkii u hogaansamayuu u hoggaansamay allah nabi maxamed allah natiijadu waa sidaa man yuطic اlamiira almuslima faqad aطaaca allah wey ila nabigay sii martay nabiguna waxay tagtay tiisii allah idan amiirku wuxuu tagahayaa allah laakiin waa inuu ariiqadii nabiga hayahad وعن بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا من كره روحي كهدee dhibsada min أميirihi amiirkiisii gudoomihiisa shay-an xun ka dhibsada falyasbir alayhi riwaaya xadiidku uu leeyahay ha u dulqaato ha u gegsado nin susuubi ah oon khalad lahayn oo meel iin aan lahayn iyo meel doloosha waa adduunka lagama helo haddaad amiirkaadi wuxuun ku qoonsato waxaa wy u dulqaadaa layidhi laakiin kuwa waa maxaan nimankan waxa kulligoodba waa duleelaanba wax laga qaataba ma laha wax laga qaata kitaabka rabbigii buu ka tegey sunnadii buu ka tegey muslimiintu buu necab yahay waxaa weeye waa fulayaas waa gunta waa inungumeed waa nadal meel aga waa qurb nijaas ah wax loogu dhintaba ma laha dadkii nabigu roonaa buu ka hadlay dhaqnaa man kariha min amiirihi shay-an falyasbir calayh maxaa jinabi allahu leh ha loo dulqaato ha loo gegsado fainahu man kharaja ruuxii ka baxa min الsulطaan w fii riwaaya min الطaaca sulaan laftigaasa ku cadeeye fainahu man kharaja min الsulطaan maamulka iyo taliska muslimiinta ruuxii ka baxa shibran taa ka dhaafo bannaanka u booda famaata riwaayo kale famaata dhinta maata miitatan jaahiliya riwaayada famaata yaa ku dhammaystiraysa muttafaqu calayh waa laisku waafaqay yani waxba ka hoosata amiirkaada u sabir bimacnaa gacanta kala bixin weeye ha ku bixin weeye nadaamkiisa ha duminin laakiin xaqa u sheeg xaqa u sheeg xaqa gaadhsii waxuu nabigu ka hadlay ha la saburayo waxbaan loo sheegin maaha walaa yaquuluhu muslimu nabi wuxuu ha sabro wuxuu kuugu xidhay faina man kharaja min asulطaan fainahu man kharaja min asulطaani shibran famaata maata miitatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa dhimasho gaalada u eg dhimasho gaaleed buu dhimanayaa oo dhimasho islaameed aan ahay muttafaqun calay saa dartee ibn cabaas xadiidkiisii khaarija saxiix waxaa ku yimid inaha satakunu umaraau tacrifuuna watunkiruun faman baara'ahum najaa waman ictazalahum salim aw kaada waman khaalatahum halag umaro shareecada baalmara ama aqoonsataan wax badanna ku diidan arki doontaan nabi wuxuu ninkii ka beri noqdaa waxay samaynayaan waa badbaada waa guulaystay ninkii waa liibaanay waa guulaystay ninkii ka fogaado ka dheeradana wuu nabadgalay ninkii dheeho ayaga ka dhammaan waayana waa halaagsamay inaad liibaanto inaad nabad gasho inaad halaagsato wax udhexeeya ma jiro marba haddii madaxweynuhu ama ninka amiirka un shareecada ku fiicnay oo nin xumaanfalow u yahay qadiyaddu marka amiiri iyo howlahaasoo dhan wuxuu ku tusahayaa midnimadu iyo wadajirku wanaaggiisa iyo muslimiintu haddaysan midoobe inaysan dhaqmaynin buu nabiga ku cadinay calayh isalaatu wasalaam ma min amiiri casharatin aw alaaثatin ila yu'taa ywma alqiyaamati makhluulatan yaduhu ilaa cunuqih laa yafukhu ila alcadlu aw yuubiquhu aljawr na wuxuu idhi ma jiro nin toban mas-uul ka ah ama saddex ruux mas-uul ka ah oo aakhara imanaya nin walboo toban ruux ama saddex mas ah aakhara markuu imaado waxaa la keenaya asagoo jeebaysan oo labadiisaa gacmood luqunta loogu xidhay baa la keenaya silsiladaa ku xidhan waxaa ka furi kara cadaaladiisa marka lala xisaabtamo marka la xisaabiyo hadduu garsooro noqdo asagoon la xisaabin baa lasoo jeebanaya kulli nin walbo amiir aha ama mas-uul iyo toban ruux mas-uul u ahaa aakhara wuxuu imanaya jeebaysan oo gacmaha halka loogu xidhay sida gaaladii silsiladda waxaan kaa furi doona laba mid uun ka ah. hal mid baa kaa furan cadaalad basaa kaa furi haddaad noqoto ku sii hawshu ma hawl sahlan saad moodaysaan ma baashan lagu qamaamayo silsilada raataraysaan silsilado waaba haddaad muslimiintihiin markaad ku qamaamaysaan وعن أبي بكر النفاع بن حار رضي الله تعالى عنه قال الصحابي وxuu سمعت رsuل اه صل سلم يقول رasuلka ilah isagoo leh man أhاana السuلطاaن أhاanaه الله أwلka xadiidku wuxuu ahaa man أkrama سuلطاaن اللahi أkramaه الlah sulطaanka ilaahay ninkii karaameeye maamuuse qadariya ilaahay baa qadariya asaguna وman أhاana السuلطاaنa sulطaanka ninkii qoonsaday ihaanaystana ahaanahu اllah ilahay baa asaguna duleeya rawahu التirmidi qala xadiiث xasن غarيib sidaasuu tirmidi yidhi <clears throat> waa xadii xasana weeyaan dariiquu ku wariya tirmidi rijaashu jamiicu waa iqaat ilaa wadaad la yidhaahdo ziyaad ibnu qusayb alcadawi oo ardayga ka qaatay xadiidka saxaabiga ah ziyad bnu kusayb alcadawi ziyad bnu kusayb alcadawi axad jarxiye ma jiro waxaa towfiiq ibn xibbaan baa dakarahu fii iqaatihi baa ku sheegay wa xasana lahu tirmidiyu tirmidi iyo xufaadu ninka xadiidkiisa daday saxiixiyaan ama taxsiiniyaan ama qaraabadiisaba sheegaan isagoo la tafaruday cinda ahli xadiid waxaa wey waa tacdiil wey ibni ah tacdiil dimni ah wey waaqu ibn xibbaan waxasana lahu tirmidiyu walam yujarax ninka asaga waa xasan xadii jayid اxadii waa maqbuul xadii siduu dahabi ku sheegay muuqida ka akhriya intaa waxaa dheer waa la mutaabaceeyey ibn abi caasim kitaabkiisa aلsunna raqamka kun konton iyo sagaal ka fiiriya ariiq labaad ba xadiidku uu leeyahay oo min ariiq cabdiraxmaan bn abi bakrata can abiihi abi bakra ah laakiin sanadka nin majhuula ku jira yaa ku jira idan ariiqaas iyo ariiqan waa isxoojinayaan marka tirmida taxsiinkiisu waa qawiyun jiddan muxaqiq warku hoostu ku sheegay waa hayru muctabari cindi waxbaa kusii mashquulna walidaalika xataa sheekh albani oo eh, howlahaasu ka faa'iidaysan jiray xadiidka waa xasan buu idhi silsilada jaamic tirmidi taxqiiqiisa aلsuna lbn abi caasim maxaanku dhahdaay irwaaga jaamicu sagiirka meelo badan buu ku yidhi sidaa uu tirmidi sheegay baa saxan xadiidku qisu lahaa qisada uu lahaa waxaa iga fiicanoon ka tegey nin naaqidoo weyn warkiisa ah albazaar abubakr albazaar xadiidku wariy fii musnadihi markaasuu wuxuu yidhi wahada alxadiiu qad ruwiya naxwu kalaamihi can rasuulilahi min wujuuh xadiidkan buuri macnihiisu iyo macno lamida axaadiis dhowraa nabi maxamed lagaga warshaaa waa shahaad inay xadiidku uu leeyahay shawaahid fara badan isagoon shawaahidda la eegin mutaabacadiisu xasana ku yahay tirmidi xukunkiisuna waa saa'ib huna marka wadaadku waa daciif yidhina waa iska ijtihaadkiisu marka ijtihaadkiisa ka tirmidi baa noo dhaamaa midka tirmid aan kaga kalsoonnahay nin walbo mucaasira xufaadda horaa aan kaga kalsoonnahay saa iska ogaada anoo weliba ragga in badanoo ka mid a ah waxba noo dhaxayni oonu rag culmaa u arko haddana waxaa weeye xukmu lmujtahidiina asaabiqiina almutaqadimiin ayaa kaga kalsoonahay mutaakhiriin warkoodu intay dooni baa isqaadeene eh. qisada xadiidku maxay ahayd wadaadka ziyaad ibnu qusay baa ka sheekeeye wuxuu yidhi basra waagay cusbayd khilaafadii sayidina cumaan ayaa waxaa amiir laga dhigay cabdulahi bni caamir maalinbu marka khudbo u soo istaagay cabdulahi bni caamir oo amiirkii basra marka ahaa cumaanna u joogay tima quruxsuna wuu soo shanleeyey iyo qamiis dheer buu qabay oo khafiif oo jidhkiisa laga arkaayo buui maxilli kuhayl baa ma naqaano isagoo khudbaynaya ayaa nin abu bilaal la odhan jiray abu bilaal mirdaas ibnu adiya alkhaariji ayaa wuxuu yidhi war amiirkiinna eega yalbisu iyaab alfusaaq buui amiirkiinu dharkii ciyaal suuqu qabaa buui maxaata ninkan beerkiisa la arkay fadhiis ee aggana abu bakr ag fadhiya baa uskut فإنii samictu rasul صل sلم يقuل man أhاana السulطاana أhaanahu الlah wuxuu yihi ummadda dhexdeeda inaad amiirkii khudba tira waa faasiq iyo sidii u labisanya waa khalade waa ihaanaysiye kadaa hadhow marka bannaanka la tago si gooni wax ugu sheeg akhdaada marka diiniyad ay gelayaanee macaasidon gaalnimo aan gaadhsiisanayn meelaha mala ay jamaahiirtu fadhiyaan looguma sheegay si hoose loogu sheega xoogow ayagana bahdil bay ku noqon inay waanida qadan waayaan kibraano sanka taaganna way dhici kartaa waidaa qiila lahu taqila ahadat اlcizatu biاlimi ay noqoto marka sidaasuu odhan jiray xadiku marka macaanidaas badan buu leeyahay وفi اlbaabi أxaadiiث kaثiira baabka axaadiiث fara badan baa ku timid fi الصaxiixi ku soo aroortay waqad sabaqa bacضha fii abwaab barhkeedna abwaab bay ku soo hormar baabu nahyi can su'aali اlimaarati waاkhtiyaari tarki اlwalaayaati ida lam yatacayan calayhi aw tadcu xaajatun ilayhi baabkan aan ku daraya baabka labaad inaan ku darana waa fiicneed oo kitaabuladab aan istaago laakiin ma istaagi karee bal intaan aan ku daro wuxuu baabaya annahyu reebid laga reebo ummadda can su'aali imaara in xil la weydiisto xil in la raadiyo nin xil qaadi eed qaad baad dhihi jirteene inaad tiraa mas-uul ha layga dhigo amiir ha layga dhigo oo aniga waxaan doonayaa hawshaas inay reeban tahay wakhtiyaari tarki lwilaayaat iyo in la doorto talada iyo maamulka iyo xilka in laga tago iskaga fogaato goorma aadan imaare iyo mas-uuliyad dalban karin ama aadan dooran karin inaad mas-uuliyadda ka tagta iyo xilka idaa lam yatacayan caladiisa kugu waajiban adiga qaadi baa lagu magacaaba maya laydaga daayo maxaa hebel ka dhiga oo hebel ka dhiga wad baa joogto igu aqoona ama iga aqoon badan ayaga laga dhigo laakiin markaad ogtahay tahay qaadi u suubada inaad keligaa tahay nimankaana ay jahlan yihiin ama hawshu aysan qaban karin inaad dalbatona way bannaan tahay bal inaad dalbata inay waajibta laga yaabaa ijcalni calaa khasaain اlardi base nabiylahi yuusuf baa imanaysa asalkaasaa ka soo baxaya meesha awmase tadcuu ay wacata xaajatun baa wacata ilayhi ila alwilaayati wاlimaara ama baahibaaba kuu geynayso hawshaani haddaad qabato naftaadi baad bilyar ka helaysaa oo xalaal ah oo dowladda kugu dhaqaalaynayso kaga asturanaysa su-aasha iyo dawarsiga qaal allahu tabaaraka wa tacaala tilka daar idan imaarada muslimiinta iyo talada in la qabto oo xaqa lagu maamulo asalkeedu waa waajib waa min furuud alkifaayaat ninkii xilkeedii ka soo bixi lahaa adag aafadeedaa badan khatarteeda badan halis badan baa ku jirta wsalaamatu laa yucaadilha shay inaad bad abtood nabad gasho wax loo dhiga lama arko laakiin haddaad isubtood nin isuba diintiisa iyo dayaanadiisa aqoontiisa xilkuna baylahahayo inaad qabata waajib oo muslimiinta aad badbaadayso marka ayada qaal allahu tabaaraka wa tacala tilka daar اlaakhira midda ayada ah waa daartii aakharee janno ahayd najcaluha waxaan u yeelanu siinaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayn culuwan isla weynan fi dhulka ay isla weynaadaan walaa fasaadan iyo aafo dhuleed iyo diinad midna aan doonayn walcaaqibatu xidhibsanna waxay u ahaatay oo dambe lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada iska dhowra xumaanta wanaaggana ku hagaaga وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عفوا أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال وxuu صحaabiga قال لي رsuuل الله rasuulka wuxuu igu yidhi nabigu inuu amiir noqonayo ogaa min calaami اlhayb weeye waa calaami الnubuwa inuu amiir noqonayo oo meelo badan marayo ayuu nabigu ogaa ninka afghanistan qabtay weeye cabdiraحman bn samura la socdo badanna waa idiin sheegay dalkan afghanistan la yidhaahdo ninka gacanta soo geliya wey ku jihaaday markuu intuu qabtay muddo la dagaalamay ay gacanta ku dhigay qayb islaanta iyo qayb jizyad bixiy waxo dhan gacanta ku dhigaybu yaa la soo casilo soo intii la dacway oo ilma adeer iyo hawla la wuxuu ku soo laabtay shaam iyo ciraaq buu ku soo laabtay iyo xijaaj waxyar markuu joogay baa nimanka afghanistan isla kaceen waa dhib badane eh. wixii meesha lagaga soo tegey yay eber ka dhigeen amiirkana way dileen dhan xuruub riddaa bilowday irtidaad bay sameeyeen waa dhaqaajin waaye dowlad ciidan dirtay waa dhaqaajin waaye wadaadkii baa loo yeeray waxaa soo qabtaa haddana keen jinninkii kanaa biciye wadaadkaa dib loogu celiyey laba sano ku qabtay waag horena sano ku qabtay dhulballaa dhulku weeye intuu turkiya afaafkeeda ka bilaabay cerar afaafkeeda dagaal ka bilaabay wuxuu tagay meesha ugu dambaysa asaga haddana dib oogu soo celiyey nin aad u qiimo badan la jecelayay buu ahaa dardaaranka nabi maxamedna xusuusta yaa cabdiraxmaan samura ina samurow laa tas'al iliimaan waaba lagu dhiibi doonaay ha raadinbu ku leeyahay dardaaran khaasa weeye xertiisuna buu ka warabaa laa tasأal imaaraa xil iyo tala ha weydiisanin ha raadinin fainaka in ucطiitaha haddii lagu siiyo imaara iyo xil lagu siiyo can hayri masalati adoon raadinoon doonoon dalbanin ucinta calayha lagugu kaalmaynaya lagugu kaalmayn xadiidka abi musa alashcari ina la nuwaliha calى hada اlcamal axada saalahu aw xaras calayh anagu talada iyo xilka ooma dhiibno nin weydiistay ama ku dadaaloo raadinaya ninka ii dhiiba leh ama raadinaya ku dadaalaya lacaha ku bixinaya ee wakhti ku bixinaya maxaa maxaa badan maxaa muuqata inuu doonayo inuu ku danaysto laakiin ninka ka cararaya waxaa muuqata inuu xilka carar yahay oo uu ka baqaya amaad meesha ku aafowdaa amaad xaqii muslimiinta meel kaga dhacdaa amaad lagaa soo gaadhaa xil nin ka cararay oo eed iska ilanya loo dhiibaaye nin raadinhayo carabka la baxay waa mooryaa inta badan inta badan wain ucطiitaha haddii lagu siiyo imaarada iyo talada laguu dhiiba can masalatin dalab ad dalbata wakiilta ilahi lagu talasaan laguu daynay ilahay kuban kaalmaynayo haddii ilaahay garabkaada ka baxana waad ku aafoobi meesha ayada waidaa xalafta calaa yamiinin haddaad shay ku dhaarato wida xalafta calaa yamiin calaa maxluufin calayhi oo fa ra'ayta aad aragto hayrahaa dhaartaadii waxaad ku dhaaratay waxaan ka inu khayran minhaa dhaarta ka khayr badan fa'ti aladii huwa khayr shayga khayrka la imow wa kafir ka kafaara gudo can yamiinika dhaartaadi ka kafaara gudo kafaara iska bixi khayrkan la imow hadhihi ma waan dhaartay war ninka xidhiidhi maya waan ka dhaartay saa yeel niyo muttafaqun calayh وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أبا ذرو إني أراك ضعيفا في الإمارة والولاية وي. كان قويا في العبادة والزهد والأخلاق واليقين والصدق من حكماء الأمة وي. لكن زاهد بو أها درقلو أه ilaa waagi dambe uu aaminay xooluhu intay dooniba ha gaadhin marba haddii zakaba laga bixiyo sadaqada ha laga bixi hadday doonto marba hadday bataanoo in meel la dhiga ay gaadhaan wuxuuhi waa xaaraan oo laisku cadaabayaa xoola la kaysado ma bannaano haddii kale waaladiina yaknizuuna adahaba waalfida walaa yunfiquuna fii sabiil ad kala baabaxaysaan buhi dadko dhanba ma ogolayn waxaad calfatay waxaad bixisa ka dhig lama kaydin karo wixii la kaydiyo jahannama lagugu cadaabahaya yowma yuxma calayha fii naari jahannama wey buhi hawsho nin marka hantidoo dhan bay sidaas go'aanka ka qaatay soo xoolo muslimiin u maamuli karaa ama wax noogu ururin karaa nabigu waa og yahay yaa abaadar innii araaka waxaan ku arkaa daciifan ay fi lwilaaya fii umuur alimaara talada iyo maamulka adduunyada kuma fiicnid wa innii anugu uxibu waxaan eh, jeclahay laka adiga kula jeclahay maa uxibu linafsi naftay waxaan la jeclaan waa maxay inaan xilka ka soo baxdo oon aakhare lagu qabsanin ee qayi eeno ma aha muslimiinta tala nabigu u qabanayo ma jeedo nabigu u hayaa waa waajib bay u tan u hayo wuxuu ujeedaa inaad bad qabto ood nabad gashaan kula jeclahay aniguna sidaasaan jeclahay haddaba hadday sidaa tahay laa ta'ammaranna cala nayn laba amiir ha u iska daa saddex labo intan hantida ah u qaybi ha labadan wadaad mas-uul ka noq ha yeelin walaa tawalayanna gacan ha ku dhigin maala yatiimin agoon xoolihin ha agoon xoolihii iska ilaal ha qabanin innagu <laughs> agoonta baan ka soomaali warkeed wad haysaa agoonta timirteeda iyo khamiisyaheeda iyo kutubta loo soo diray iyo xoogoogu biilka ah ee carab iskugu soo yabyabtay baynu ka macaashnaaba gurye baynu ka dhisanay cimaarado soomaaliya iyo kenyaba warkeenna waa sognahay adhowna sheekh hebel baa leeyihi xaaji asturo rawaahu muslim labana amiir ha u taliye maal agoonna gacanta ku qabanin xil adag baa meesha ka imanaya aduguna xilka kama soo bixi kartid wey وanhu can abi dari radi اllahu qala rasul sal slm cafan qaala saxaabi ui qultu ya rasuulka ilaahyow alaa tastacmilunii amiir maad iga dhigtid ma ishaqaalaysid nabi allow alaa tajcalnii caamilan laka wey raga kuu shaqeeye ee dowladda u shaqeeye ma adigu dirta nabi allow fadaraba biyadihi calaa mankibi nabigu gacantiisa buu garabka igaga dhuftay dhurbaaxa kalgacayl baa la yidhaahdaa mid jugoo dilid iyo waxaa jirta midaad u bogood dhihi gacanta ah ha kugu sii wada wadaadku iyo odaygu aabbaa gacantaasa ha kuu saaro gacanaad jecaysan baa jira soo maa waa taasoo kale fadaraba biyadii gacantiisa buu nabigu saaray oo ku dhuftay calaa mankii uma qaala wuxuu yidhi soo dhowayn ya abaadar abaadarow inaka daciifun ay fi lwilaaya xagga maamulka iyo talada waad ku liidataa waxay u baahan tahay kafaaa kafaa'a caqliya iyo ammaana diiniya rabta labada hadaan la helin waxba kama soconayaan cilmi aqoon bad u baahan tahay iyo badan ahaan iyo fikrana u diyaarsan tahay hawsha inaad ka soo baxdo alkafaatu eh, wاlamaana wainahaa imaaraduna amaanatu waa xil iyo mas-uuliyad wainahaa imaaradu iyo taladuna yowma alqiyaamati maalinka aakharo khisyun dulli weeye iyo wanadaamatun qoomo iyo shallayto ilaa man akhadaha bixaqiha ninkii ah, imaare iyo tale iyo xil ku qaaday xaqiisi mooye ninka tale iyo xil xaqiisi ku qaaday oo ka soo baxay oo cadaalad iyo garsoor iyo wanaag ku maamulo ummadda e ood soo martay inuu yahay toddobada ilaahay carshigiisa harsanaysa maalinka qiyaama lambarkow ina almuqsiطiina calaa manaabira min nuuri can yamiin araxmaan waad soo marteen ambiyadaa yaa kamanaysa hawsha ayadaa taqbidhum اlambiyaa waa haddaad ka soo baxay lakiin agee laga helaa xaggee laga helaa oo waaddaa gutay aladii xilka calayh dusha saaray fiiha fi اlimaarati wاri'aasa rawaahu muslim marka mar sidaa tahay asalaamatu buu nabigu ku leeyahay abadar laa yucaadu laha shay mar haddaad daciif tahay min baabi wilaaya hawshuna aakhare saa u cuslaan doonto iskaga fogow dadaad وcan abi hurata radi allahu tacaala can ana rasul la sal slam qaala nabig wuxuu uhi inakum idinku sataxrisuuna marka kuma dadaalay nabigu waa waa mucjiza min mucjizaati waa cilmun min calaami اlghayb calamun min calaami اlghayb ama calam min aclaami nubowa weeye muxuu nabigu sataxrisu waa ku dadaal hadda waad roontihiin waad ka cararaysaan nabi allow hebel si hebel u qabo aad ku haysaan laakiin idinkoo ku dadaalayaan yaad iman doonta sataxrisuuna cala alimaarati xilki iyo mas-uuliyadaad ku dadaali doontaan wa satakuunu waxay noqonaysaa yowma alqiyaamati maalinka aakharana nadaamatan wa fii riwaaya nadaamatan wa xasra urkutaalle iyo qomamo shallayto alle maxaa ii geystay baa iman doonta hadda markaan dad hawl bilowda aad ku khasaarto ood ku gubato ood fartadaba muudsan weydo oo su fiican markaas kudhaba laga kala tuuro oo intaba ay ku dhaafato intaadshaqada maxaa igeystaa ku qaban maxaan ka doonay maxaa meel heble igeeyey kaa tegaysa meel haddaad tagtood ku xanuunsato xanuun falkii la garan waaye waxaadii allow maxaa i maxaan meesha iskaga joogi waaye akhrana taasay tegaysa alla maxalka maxay dhibay tegaysa rawahu albukhaari ziyaadada u dambaysa xadiidku nawigu ka tegey oo xadiidka qudhigiisa ah oo bukhaarina sidaa uu ku wariyay inakum sataxrisuuna cala alimaarati wasatakuunu nadaamata yowma alqiyaama fanicma almurdacatu wabisat alfaatima saasuu nabigu yidhi almurdac waa maxay waa imaaradii adduunyada baashu nabigu wuxuu yidhi marka hore macaana waa naas nuujiso xoogow magac baad yeelan oo gogasha lagaaga kixi oo lagu soo dhowayn oo waa lagu adeego sankaad yartaagi waa dhogor goosan waa dhiigaysani xoogow laakiin wabisat alfaatima waxaa aad iyo aad u baan goyso geeri baa iman aday kuu saanta geeri waa lagu casili xilkii baa lagaa qaadi madaxweynihii hore qabta ka dhici qabta xagee galay carar sida kadaafi baa lagaa soo bixin siwij adoo ku jira adduunko osaaba qolihii caamadan weligood xil qabanin baa iska farxi oo dhihi ilaahay naga duway wixii dowladdii heble wx u shaqaynayey saraakiisheedii ciidankeedii boolis kulli raadi maqli igo la raadanayo uaddrcaamiga weligii aan u dhaqaaqin baa faraxsan aduguna allow maxaa ii geeyaad ku haynays adduunkayba tegiba intaan aakhare la gaadhin xilsiisu waa musiibo carab dhaqii waa lagaa matajinaya waa lagu casili geeri baa kaa matajin xisaab culus baa taalla xadiidka cawf maalig baa cadday macnaha isagoo oo ah awaluhaa nabigu wuxuu yidhi horaan bilowga xilku malaamatun waa eed il kastaad u qabato horta eebbabilaama soo ma taqaanaan muxuu qabtaa hadda sanad buu joogaa war maba ma nasanine waad aragtee u qabatay xilkii waa malaam eed wey sideeduba muxuu noo qabtay muxuuna taray ninka horaa ka fiicnaa sidiisuba kan maana fahmin waa malaamatun wa aaniyaha nadaamatun marka labaadna waa shalaytiyo qoomama nabigu alah wa aaliuha cadaabun yowma alqiyaamati ila man cadal aakharna waa cadaab iyo naar ninkii garsoore caadil noqday mooye xadiidkiisa ibnu aabitna wuu caddeeyey quyuud buu keenay hawlihii horeed kusoo rafaadeen ee ah imaaraha laga cararo nabigu wuxuu ka yidhi nicma shay limaara xil iyo mas-uuliyad baa ugu fiican wax la qabto liman akhadaha bixaqiha wa xilliha xilka ninka ku qaata meel xalaala ka qaata xaqeedana ka soo baxa nabigu ma diidin ummadda xil in loo qabtee idinkuu idin danqanaya wuxuu ka baqahayaa inaad hawlihiinni ballowdaan shuqlu soomaali shuqul bini aadam waad taqaanaan kadibna naar idinku waaxdo idinkaa laidin danqanaya laakiin haddaad xilka ka soo baxdaan talo muslimiin loo qabtay oo cadaad lagu maamulay iyagoo lagu naxariistay oo danahooda lagu jiray wax ka khayr ma jiro salaad iyo soon iyo xaj ayadaa ka khayr badan waa dan guud salaad iyo soonka xajku waa cibaada ku khaasa adiga rabbi idiin dhaxaysa aduun baad ku tari laakiin markaad maamulo wanaagsan tahay ood ummadda cadaalad ku maamusho dantii muslimiinto dhan baad ilaalisay kulligood ba ajirka helaysaa saqiiriyo kabiir ba adaa ajirka helaya salaaday tukanaya aday kugu tukanayaan cadaaladaadi iyo nabadda aad dhigtay bay ku tukan hooskaadii bay harsanayaan dhiidkaadii bay isticmaalayaan iyo dhiiggaadii ajir weyn baa dhankaa kaga jira laakiin yaa ka soo bixi kara weeye bani maxaa ku badan ninka xilyar qabta agga soo mara hawlaha wii kale maa ma hayno lafaha u turiyo geesaha iyo minjimaha guruska iyo alaabta iyo beerka agga gee warkiina waad garanaysa wabisa shay limaara wax la qabtana xil iyo imaara oogu xunbu nabigu liman akhadaha bihayri xaqiha takuunu calayhi xasratan ywma alqiyaama noo sheegna idan tafsiilkaas baa meesha ku jira wallahu subxana wa tacala aclam